alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala اlظaalimiin waashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu anna muxamada cabduhu warasuuluh allahuma salli calaa muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu casharkeennaani waa kii afraad oo ka mid a kitaabkii saxiixu lqasasi annabawiyi ou iska lahaa sheekh abu isxaaq alxuweyni xafidahu llahu tacaala waxaa inoo soo dembeysay qisadii afraad oo xadiidka abu hurayra nebi ilaahay ambiyadiisa ka mida oo duulay waxaan soo qaadanay nebigaasu inuu yuushac ibnu nuun ahaa magaalada uu ku duulayna inay ahayd beytulmaqdis xadiidka laqmadiisana waynu soo gebagabaynay waxaan soo qaadannay inuu nebigaasu yidhi laa yatbacnii rajulun malaka budca imra'atin waxa budciga loola jeedana waa soo ishaarnay alfarju aljimaacu altaswiiju saddexdaba waa lagu idlaaqaa sidoo kale waxaa loo isticmaalaa meherka iyo dalaaqa labadaba budci waa loo isticmaalaa waxaan wax yar ka ishaaraynaa inshaa allahu tacaala nebigaas nebi yuushac markuu duulay oo uu gaaladii qhaniimo ka helay haniimadii dabbaa inta uu yimid buu qaatay dab marka dabkaani muxuu ahaa alimaamu alkhataabi raximahu llahu tacaala baa wuxuu sheegay ambiyadii ay inaga inaga horreysay nebigeenna nebi muxamedin sala allahu calayhi wasalama inay laba qaybood ahaayeen qayb ambiyadaas ka mida wakhtigoodii jihaadkuba mashruuc ma ahaynba cid ay la jihaadaanna maba jirinba sida nebi aadam oo kale ciduu marka inta la dagaalamo xoolo ka soo qanimaysto qhanimadiina marka uu qaybiya maysa jirinoo isaga iyo carruurtiisa keliyay ahaayeen wax gaalaana meesha maysan jooginoo carruurtiisa gaaloobay qaybtaasi marka wax khaniimaah la odhan kara hadda agtooda mashruucba ahayd maysan jirin qaybta labaad oo ambiyada ilaahay ka mid ihi waa ambiyo ayaga agtooda jihaadku uu mashruuc ahaa oo dagaalami jiray oo gaalada la halgami jiray oo ka soo khanimaysan jiray laakiin hanimada markay gaalada ka soo qaataan hanimadaasi inay tahay hanimo la aqbalay oo sax ah oo uusan quluul iyo khayaana ku jirin waxaa lagu garan jiray naar iyo dabbaa inta kor ka soo degou hanimadaas ayadaa qaadanaya way gubaysaa macnaha haddii hanimadaas khayaana ay ku jirto oo dadkii mujaahidiinta mujaahidiintahay oo dagaalamayay qayb ka mid oo ay si khaldan wax u qaateen dabkii meeshaasu iska hayhaabayaayo waxba qaadan maayo markaasaa waxaa la ogaanayaa khanimadii in wax laga khiyaamay waa sida xadiidkeennaana uu qusiiyey marka jihaadku mashruuc buu ahaa khanimaduna mashruuc bay ahayd laakiin maysan cuni jirin oo uma bannaanayn markii ummadda nebiyullaahi muxamed loo yimi sala allahu calayhi wasalama ilaahi baa u banneeyey sababtana nebi moxamed baa sheegay sala allahu calayhi wasalama oo xadiidka aakhirkiisay ku qornay uma axalla allaahu lalan khanaa'ima lamaa ra'aa dacfanaa wa cajzanaa taagdarradeenna iyo awooddarradeenna markuu arkay buu ilaahay aynaga inoo banneeyey qhaniimooyinkii waxay culimmadu leeyihiin qhaniimadu markii ugu horraysay oy bilaabatay ummadda nebi moxamedna dagaalkii badar buu ahaa fa fakuluu mimaa qhanimtum xalaalan tayiba wixii aad soo qhanimaysateen cuna ayagoo xalooloo wanaagsan qaybtaa marka intaasaan kaga gudbaynaayo ambiyada marka la fiiriyo qayb uusan jihaadku mashruuc ahayn wakhtigoodii iyo qayb jihaadku uu mashruuc ahaa laakiin hanimada aan cuni jirin iyo nebi moxamed haddii la yimi sala allahu caleyhi wasalam oo ummaddiisa loo baneeyey haniimada waxaa labaad oo ku xujisiinaynaa nebigaasuu qoraxdu markay sii dhacaysaybu wuxuu yidhi ilaahayow qoraxdaas iyo xani muxuu u baryayaa ilaahay uu leeyahay qoraxdu ha ay dhacdo hameenkii muu dagaalamo axaadiista qaar baa waxaa ku soo arooray sidaa xaakim uu caddeeyey arrinkaa sababkii keenay oo wuxuu leeyahay nebigaasuu suu duulaankii u sii waday buu magaaladuu duulaanka ku ahaa wuxuu gaaray amin casara maalin jumcaana ah gabalkuna uu sii dhacayo galabka jumcada hameenkeeda sabti baa soo gelaysa sabtidana in badan oo reer bani israa'iil hadda waxaad la socotaan ilaahay inuu ka xarimay waxyaalo badan marka berri inay kaga soo aado oo sabti ah oo uu fursad u waaya dagaalkaas buu ka baqayay marka wuxuu yidhi ilaahay qoraxdaas iyo xanib qoraxdii marka waa loo xanibay qoraxdii haddii loo xanibay xanibideedu see bay noqotay fa xubisad keliyaan soo qaadana qoraxdii waa la xabis see loo xabisay culummadu saddex qowl bay ka qolyo ka midii waxay leeyihiin xubisat waxaa loola jeedaa waqafat way istaagtay ma dhadhaqaaqayso siday u laalaadsatay rabtay inay usii dhacdo bay weli baaqi u taha qolyo labaadna waxay leeyihiin maya xarakadeedii iyo dhaqaaqeedii iyo socodkeedii baa waxaa laga dhigay tartiib oo aysan aad u dheeraynayn saysan uga dhicin asna waqtiga uga faa'iidaysto qolyo saddexaad oo culummada ka midna waxay leeyihiin raadkeediibaa dib loogu soo celiyo webi sii dhacaysay xubisad waxaa loola jeedaa dibbaaba loogu soo celiyo iftiina dheer baa looga dhigay saddexdaa ra'yi baa ku jirta nebigaasi markuu dagaalamay oo khaniimadii helay khaniimadiina qoraac dadkii uu qaadan waayey wuxuu yidhi qabiilo walbeeta nin ha ii gacan qaado oo ha ii salaamo qabiilkii marka ninkii ka mid ahaa ama afraaddii ka mid ahaa ee waxadeen iyo nebiga gacantiisii baa isku dhegay culimmadu waxay isweydiiyaan maxay gacmahani isugu dhegayaan oo gacantaani maxay gacanta nebiga ugu dhegaysaa waxay leeyihiin waxay ugu dhegaysaa waxay ku tusinaysaa gacantaani xaq in lagu leeyahay inay xaqaas iska beri yeesho ciddii lahayd ay u celisana ay waajib ku tahay ama waa gacanay waajib tahay in la garaaco oo waxaday labada macnaba waa suurtagal wuxuuna ku tusinayaa arrinkaasi gacantaani qiyaamada marka la tago afkaa inta laga dad badan laga sharooteeyo laga xiro baa gacmahoodu ku markhaati kacayaan sida qiyaamada dad badan gacmahooda ay ugu markhaati kici doonaan sidaasoo kaleetaa nebiyullaahi yuushac dadkan khiyaanada sameeyeyna gacmahoodii ay ugu markhaati kaceen oo ay nebiga ugu dhageen xadiidku marka wuxuu ina tusinayaa oon ka faa'iidaysanaynaa baahi iyo daciifnimo iyo taagdarna ilaad ilaahay u muujisood gacmaha u taagatidi waa sabab keenaya ilaahay inuu wax ka aqbalo qorax yahay waxaa tahay mid la amray anna amar baa la isiiyo amar baan ku socdaa ilaahayow qoraxdaas iyo xani buu yidhi inaad marka ilaahay u muujisatid subxaana wa tacaala isbihinbihin iyo tadaruc waa sabab keeni kara ilaahay inuu kuu aqbalo dacwadaada haddii aadan waxa weeyaan wax maanica adigu la imaan waana wax fadli iyo wanaagu kugu sugnaanayo wuxuu kaloo xadiidku ina tusinayaa fitaka adduunyada iyo dhaldhalaalkeeda inay keenayso qofku inuu iska jeclaado inuu iska baaqi noqdo iska noolaado uusan dhib iyo dagaal iyo qax iyo midna uusan la kulmin waliajli daaliku ragguu nebigaanu iska reebay u fiirsada nin gabar mehersaday oan weli la aqalgelin nin xoolii u dhalayaan iyo nin gurigii markaas soo kiciyey oon weli saanqaafkiisii iyo dadkii saarin waa rag adduunya raggaa saddexdaba saddex sabab adduunyaha ku furan saddexdaa qola midna maxay keenaysaa marka saddexdaasi qofku hadday mar adduunya qalbigiisa gasho ama saamayn ay ku yeelato wuxuu iska jeclaanayaa inuu iska baaqi noqdo uusan geeriyoon nin sidaas haddaa jihaad u dirtidna wax badan ka keeni maayo culimmadu leeyihi wuxuu kaloo xadiidku ina tusinayaa oon ka faa'iidaysanaynaa arrimaha muhimka ah oo ay muhimka tahay in laga faa'iidaysto ruux go-aan adag oo casiimo leh ayaa habboon in loo diree ruux taradudayoo labalabaynayaaye ma habboona wuxuu raggan isaga reebay nebigaasuna sidaasay ahayd wuxuu kaloo xadiidku inoo faa'iideynayaa oan ka qaadanaynaa ummadihii innaga inaga horreeyey jihaadku qaybo ka mid a ah inuu mashruuc ahaa qanimaduna ay mashruuc ahayd laakiin farqiga teenaya ayaga udhexeeya inaga qanimada inoo bannaan ayagana uma bannaanaan jirin xadiidka culummada gobol ka mid ah waxay u deliishadaan dad jamaaco ah in loo ciqaabi karo ruux ayaga ka midii khalad uu geystay ayagoon waxba galabsan oo xaggee laga qaadan markii nebigaasu uu dareemay khanimadii inay khayaano ka jirto ruux fardiyo hadda uu ku og yahayna aysan jirin qabaa'ilkiibuu kala safay qolo walbay goonidaada u baxay waxaa laga yaabaa ninkan la salaamaya inuusan asagu waxba galabsan laakiin inay ku tusto astaan ah qoyskiisaani nin ka mid ah qanimadii wax ka xaday ree hebelowdu inkay khayaanadu idinku jirta ayaa idinka marka safla idinkala marayaa salaanta culummada gobol ka mid ah sidaa u deliishada gobol kale xadiidkan waxay u deliishadaan xoolaha gaalada si kaleeta haddii lagu heli waayo maalan waad ka adkaatay laakiin inaad xoolihii ka hanimaysato ka qaadatid asbaab iyo mawaanic baa kugu timid ka hor istaagtay xoolahaas in la gubo qayb baa u daliisha saysan adigu u intifaacsan oo nebiyadaas ilaahay haniimada inay qaataan oo adigu intifaacsadaan mashruucu ma ahayn gaaladiina looma dayn dabbaa soo degayoo dabkaasaa cunaya sidaasay culimmada gobolka midu marka u daliishadaan qariibulxadiidi xadiidka erayaashiisa qariibka oo adag lambarwan waxa weeye budculmar'ati huwa farjuhaa waa farjigeeda wa huwa asaguna kinaayatun wuxuu sarbeeb ka yahay yahaa caninikaaxi nikaaxa iyo guurka lambar laba waxa weeye yabni bihaa ay lam yadkhul aan la aqalgelin bihaa ayada aan u galmoon saddex waxa weeye alguluulu alkhayaanatu waa dhagarta iyo khayaanada filmaqnami xoolihii lasoo qanimaystay alqisatu alkhaamisatu qisada shanaad marwiyatu waxaa laga wariyey can abi hurayrata radi allaahu canhu annahu abuu hurayra samica wuxuu maqlay annabiya nebiga sala allahu calayhi wasalama yaquulu nebigu xaalo uu leeyahay inna talaatatan saddex oo min bani israa'iila ree bani israa'iil ah abraso mid baras qaba wa aqraca iyo mid timoolo ah oo alla uxiiroo aan timaba lahayn bidaar ma aha timaba male laguma arkaba iyo wa acmaa mid indhoola ah ayaa araadallaahu alla wuxuu doonay an yabtaliyahum inuu imtixaamo ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku sheegay wanabluukum bishari walkhayri fitna shayr shar iyo khayrba waan idinku imtixaamaynaa fitna idin ka dhigaynaa fa ataa fa bacata ilaahay wuxuu u soo diray ilayhim raggii saddexda ahaa xaggooda malakan malag buu usoo diray ilaahay fa ataa malagii wuxuu u yimid al abrasa kii barasta qabay barastu waa xanuun aad u xanuun badan oo dhib badan oo xataa waqtigan la joogo ay aada u adkaatay in la daaweeyo ayadoo laleeyahay horumar baa la gaara waa laga yaabaa in hadda la gaaray in xanuunkaasu inuusan sii faafin oo qofka jirkiisa kusii faafin laga gaaro laakiin in la jirid gooyo oo xanuunkii dhan meesha laga saara waxyaalaha adkaaday ka mid tah waxyaalaha aadku adag bay ka waxaa cajiiba xanuunka sidaas ilaahay aayaddu wuxuu kaga dhigay nebiyullaahi ciise inuu dadka xanuunkaas qaba buskeeyo calaamad ka mid ah calaamadaha lagu ogaada nebiyullaahi ciise nebinimadiisa ka mid ah wa tubriu lakmaha waalabrasa biidni aniga idankayga iyo iraadadayda baad waxaad ku buskaysaa kuwa indhoolayaasha iyo kuwa barasta qababa fa ataa wuu u yimid al abrasa kii barasta qabay fa qaala wuxuu ku yidhi malagii ayu shayin shay keeba axabu loo kalgacayl badan yahay ilayka adiga xaggaaga qaala wuxuu yidhi ninkii barasta qabay lownun midab xasanun wanaagsan iyo wajildun harag iyo saan xasanun wanaagsan wayadhabu inuu iga taga cannii xaggayga alladii kan qad qadarani nnaasu dadku ay igu wasakhaysteenoo ay iga yalaalugoodaan riwaayo kalaa waxay ahayd qad qadaruunii qadaruuni markaa la yidhaahdo luqadii akaluuni lbaraakiis oo kaleeto laga dhigo marka midab wanaagsan iyo jirkan igoogo-ay oo la ii hagaajiyo iyo waxyaalahan dadku ay iga yaqiiqsanayaan oo igu dhibsanayaan ilaahay inuu iga tegsiiyo waxaan maanta intaa ka jeclahay ma ma i jirto fa masaxa malagii wuu masaxay hun ninkii jismigiisa iyo jirkiisa ayuu u masaxay fadahaba waxaa ka tegay canhu xaggiisa qadaruhu wasakhdii iyo qashinkii iyo dhibkii iyo xanuunkiiba waa ka tageen wa uciya waxaa la siiyey lownan midab xasanan ee wanaagsan midab aada u wanaagsan baa la siiyey marka xanuunkiina ka tegey midab wanaagsanna la siiyey qaala malagii wuxuu yidhi fa ayulmaali xoola keeba axabbu loo kalgacayl badan yahay ilayka adiga xaggaaga hantida noocee ugu jeceshaha qaala wuxuu yidhi ibilu geel ow qaala ama wuxuu yidhi baqaru lo shaka waxaa shakiyey alraawi raawiga xadiidka warinayay baa labadaa eray ninkaasu ma geel bu sheegtay mise lo ayuu ku shakiye raawiga shakisanna waa isxaaq ibnu cabdilaahi bni abi alxata oo xadiidka warinaya weeye fa uctiya ninkii waxaa la siiyey naaqatan hal cusharaa'a toban bilood ah geelu labiiyo toban bilood buu qaadaa hal toban bilood maraysa oo dhalaysa oo laba bilood keliya ay dhalmadii uga harsan tahay ayaa la siiyey waa marka reemiyiga iyo ragga xoolaha dhaqda ay ugu jecel yihiin wey lama uleeyo lama cayriyo lagama durdursiiyo tartiib baa gacmaha loogu salaaxaa aad baa loo shinsadaa fa wuxuu yidhi baaraka allaahu malaggii baa odhanaya allaha kuu barakeeya laka adiga fiihaa hashaa dhexdeeda allaha kuu barakeeyo oo duco laga dhigo waxaa kaloo suurtooda ikhbaar baaraka allaahu alla ayaa kuu barakeeyey laka adiga fiihaa dhexdeeda ilaahay wuu kuu barakeeyey waa isaga tegey malaggii ninkaas fa ataa wuxuu u yimid al aqraca timoolihii allow xiirki fa wuxuu yidhi ayu shay-in shay keebaa axabbu loo kalgacayl badan yahay ilayka adiga xaggaaga waxaad heshid maanta maxaad ugu jeclaan lahayd qaala wuxuu yidhi shacaruntin xasanun wanaagsan wayadhabu inuu iga taga cannii xaggayga haadaakan aladii kaasoo qadaranii nnaasu dadku ay igu qashiinsadeenoo igu qurunsadeen oo igu dhibsadeen fa masaxahu wuu masaxay u fiirsada ninkan timo keliyaa ka maqnaa tima in la ii soo celiyo muusan odhan laakiin wuxuu yidhi timihiina waan rabaa timo wanaagsan in la igu darana waan rabaayoo xasan oo wanaagsan shacarun xasan macnaha timo wanaagsan baan rabaa weeye culimmadu waxay isweydiiyaan oo hadday timihii ka mideen koofiyad iyo cimaamad iyo wax ku qarsada madaxa oo alaabtiisaan qarsado xanuun inaad madaxa la qarsatid laftirkeeda mushkilo kalaaba oo maanta dhan madaxa aad qaranaysid oo hadii lagaa warheelo aad dagaalamaysid oo taas laftirkeeda mushkilo ah fa masaxa wuu masaxay hu ninkii malagii masaxay meeshuu ka masaxayana hadda waa meeshi cilladu ka jirtay fa dahaba waxaa ka tegay canhu xaggiisa wuxuu dareemayayo tima ah wa uciya waxaa la siiyey shacran tin xasanan ee wanaagsan qaala wuxuu yidhi malagii fa ayulmaali xoola keeba axabu loo kalgacayl badan yahay ileyka xaggaaga qaala wuxuu yidhi albaqaru lo lo waa khabar weeye mubtadih baa meesha ka xadfan axabu lamwaali ilaya albaqaru fa uciya waxaa la siiyey baqaratan sac xaamilan ee dhalaysa wa qaala malagii wuxuu yidhi baaraka allaahu allah kuu barakeeyo laka adiga fiihaa sacan dhexdiisa waxaa kaloo suurtooda ikhbaar baaraka allaahu allah kuu barakeeye laka adiga fiihaa dhexdeeda fa ataa haddana wuxuu u yimid al acmaa indhoolkii fa qaala malagii wuxuu yidhi ayu shayin in shaykeebaa axabbu loo kalgacayl badan yahay ilayka xaggaaga niyahow indhoolkaa qaala indhoolkii wuxuu yidhi an yarudda allaahu alla inuu ii soo celiyo ilaya xaggayga basari araggayga u fiirsada ninkaan iyo raggii hore farqiga udhexeeya ninkii raggii horeeto nin walba wuxuu ka abaaraya hawsha maxaa jeclaan lahayd midab wanaagsan adugu maxaa jeclaan lahayd timo wanaagsan ilaahay inuu tima isiiyo iyo ilaahay tima inuu iisoo celiyo iyo ilaahay barastaan inuu iga qaday midna maysan odhan laakiin ninkaan wuxuu wax ka bilaaba waxaan u jeclaan lahaa an yarudallaahu alla inuu ii soo celiyo ilayya xaggayga basari araggayga oo fa ubsira marka aan ku arka annaasa dadka si aan dadka u arko ilaahay araggaygii inuu ii soo celiyaan ugu jeclaan lahaa fa masaxa malagii wuu masaxay hu ninkii indhuhu u masaxay fa radda allaahu ilaahay baa u soo celiyey ilayhi ninkaa xaggiisa basarahu araggiisii qaala malagii wuxuu yidhi fa ayulmaali xoolakeeba axabu loo kalgacayl badan yahay ilayka xaggaaga qaala ninkii indhoolkaha wuxuu yidhi alghanamu ari fa ucdiya ninkii waa la siiyey shaatan shaatin ayuu ii qorayaa hoosdhig ah inaysan saxayn baan filayaa fa uciya shaatan shaatan baa saxoo la kordhigo fa uciya waxaa la siiya shaatan neef ariya waalidan oo dhalaysa way dhashay maaha way dhalaysaa weeye fa antaja way ka dhaliyeen haadaani labadan labadii hore oo lasoo dhaafay hadda kii geela la siiyena hashu waa u dhalaysay kii saca la siiyena sacu wuu rimanaa kanina neef ari oo asagana dhalayaa la siiye fa antaja marka way ka dhaliyeen haadaani labadan oo labadii lasoo dhaafay ah kii lo-da iyo geelah wa wallada wuu ka dhaliya haadaa kan kii neefka arigaa la siiyeoo rimanna neefka arigaa wuu ka dhaliyey fa kaana lihaadaa kan waxaa u sugnaaday waa kii ugu horreeyey oo barasta qabay waadin waadi oo min alibili geel ah walihaadaa timoolkaanna waxaa u sugna waadin waadi oo min albaqari lo ah walihaadaa kanna waxaa u sugnaaday in dhoolka ahaan jiray waadin waadi oo min alghanami ari ah humma innahu malagii ataa wuxuu u yimid al abrasa kii barasta qabay wuxuuna ugu yimid fii suuratihi bidhaantiisii ayuu ugu yimid iyo wahayatihi qaabkiisii ninka barasta qaba markii ugu horrayso malagu u imaanayay horta nin jirku googo-ay oo baras qaba ayuu ahay oo jirkii uu caddaaday oo dubkii koro ka murxay nin hanti iyo xoolo haystana ma ahayn sidii sidiioo kale asagoo ah oo jirku cad yahay hantinaan haysan faqiirna ah ayaa malagiiba u yimid macnaha malaggiibaa sidii iska soo dhigay faqaala qaala malagii wuxuu yidhi rajulun waa khabar mubtadii ka xadfan yahay ana anigu rajulun nin baan ahaa miskiinun oo miskiin ah miskiin aan waxba haysan baan aho nin aan waxba haysanoo miskiin ah inaan miskiin ahay keliya maya qad inqadacat waxaa iga go'day bi aniga al alxibaalu asbaabihii iyo xargihii fii safari safarkayga safarkan iyo socdaalkan aan ku jiro wixii sahay aan ka dhigan lahaana waa iga go'een falaa balaaqa wax gaarsiin la yidhaahdo lii aniga ima sugnaan alyowma maantay danta iyo ujeeddada aan leeyahay wax gaarsiinaya ima sugnaan ilaa bilaahi alla kaalmadiisa ma ahane uma bika adugu inaad i caawisid maadaamaad wax haysatid oo waadi dhanoo geel aad haysatid inaad iga caawisid ma ahane asaluka waxaan wax kugu weydiisanayaa biladii allihii actaaka ku siiyey allowna midabka alxasana ee wanaagsan iyo wal jilda saanta iyo haragga alxasana ee wanaagsan iyo wal maala xoolaha intaasba allaha ku siiyey baan waxaan kugu weydiisan baciira neef geel ah ataballaqu aan ku meel meelgaara biha asaga fii safari safarkaygan mawsan weydiisan xoolo uu kayd iyo dhaqaalo ka dhigto akoonno ku shubto oo usii tarma neef geel ah oo ujeeddadaydu ay tahay socdaalkaygaas inaan ku meel gaaro baan ilaahay kugu weydiisanayaa darti allahaasoo xoolaha ku siiyey oo jidhkan wanaagsan ku siiyey fa qaala ninkii wuxuu yidhi alxuquuqu xuquuqda xoolaha lagu leeyahay kaiiratun way tiro badanta waxba waadigan geelaahi oo meesha daaqayo tiradii ka batay yuusan ku khaldin ha ku indhasaracaadi qaraabo iyo ehel iyo odayaal iyo abkow iyo ilmo iyo inta wax ku xihan iyo xuquuq badan baa lagu leeyahay markaa neef geel oad ku meel gaarteed kama go'do waxba tiradiisa ha fiirini wuxuu halmaamay lana xasuusiyey ilaahayga ku manaystay maqaarkan iyo jidhkan wanaagsan wuxuu halmaamay ilaahayga ku manaystay midabkan quruxdasan wuxuu halmaamay ilaahaygiio xantidan iyo xoolahan siiyey intaba waa halmaamay ilaahaygi ku galladaystay wuxuuna bilaaba been inuu sheego fa qaala malaggiibaa wuxuu yidhi weliba waxbuu sii xasuusiyey kaannii waxaad moodaa acrifuka inaan ku garanayo niyahu inaan ku garanayo aad igu taalaaba alam takun miyaadan ahaan jirin alam takun miyaadan ahaan jirin abrasa mid baras qaba yaqdaru ku ay ku qashimaystaan annaasu dadku faqiiran oo weliba sabool ah oo fa actaaka allaahu alla uusan wax ku siin oo jir wanaagsan ku siin oo xoolo wanaagsan ku siin fa qaala wuxuu yidhi innamaa waridtu xoolahan waxaan ka soo dhaxlay innamaa waridtu waxaanun ka soo dhaxlay haadaakan almaala ee xoolaha ah kaabiran ay can kabiirin mid weyn can kaabirin mid weyn oo kale ka sii dhaxlay culimmada gobolkood waxay ishaareen barastii iyo xanuunkuu qabi jiray muusan inkirin laakiin inuu faqiir ahaa xoolahaana gadaal laga siiyey buu inkira malaggu su-aashuu weydiiye u fiirso waxaad moodaa inaan ku garanayo miyaadan baras qabi jirin dadku aysan ku dhibsan jirin faqiir aadan ahaan jirin ilaahina uusan wax ku siin intii la weydiiyey hal xabbuu ka jawaabo wuxuu yidhi xoolahan aad arkaysid od ab iyo oday ka soo gaar weeyaan adeer ab iyo oday ka soo gaar weeye halkaasuu ku jawaabo marka dad cize iyo sharaf u saaxiib aho dhaqaale iyo waxa weyaan kusoo koray baan ahaan jirnay weliga iyaba faqiirnama taaban fa qaala maligii wuxuu yidhi in kunta haddaad tahay kaadiban beenaale been sheegaya fa sayaraka allaahu allaha kaa ahaysiiyo ilaa maa kunta hadda aad ahaan jirtay ka hor ilaa maa shaygii kunta aad ahaan jirtay hadda ka hor hadda muxuu ahaan jiray nin baras qaba jirkuna googay ay faqiirna oo ahan boggiisa bokoxigano cayr ayuu ahaan jiray sidaadii allah kugu celiya hadaad been sheegaysa wa ataa malagii wuu u yimid al aqaraca timoolkii ninkii allaw xiirka ahaa fii suuratihi bidhaantiisiibuu ugu yimid iyo wahiyaatihi qaabkiisii malaggiibaa waxa ninkii u yimid malaggii oo aan tima lahayn oo allaw xiir ah, oo muluq ah oo baahan oo rafaadsan fa qaala malaggii wuxuu ku yidhi lahu ninkii timoolka ahaan jiray midla maa shay wax la mid a qaala uu ku yidhi lihaada kan geela lahaan jiro oo barasta qabi jiray wa radda timoolkiina waa ku jawaabay calayhi malaggii wuxuu ugu jawaabay midla maa shay wax la mid ah radda uu ugu jawaabay haadaakani oo geela lahaan jiray kii barasta qabay jawaabtiisoo kaloo asna bixiyey fa qaala malaggii wuxuu yidhi in kunta haddaad tahay kaadiban beenaale fa sayaraka allaahu allaha kaa ahaysiiyo ilaa maa shaygii kuntaad ahaan jirtay timuhu ha kaa bideen buy ilaahay baan kuu baryay labadooduba nimcada ilaahay u galay kuma shukrinayaan labadaa nin aan soo marnay labadooduba ma qirsana ilaahay barwaaqadou u galay midkoodna ma qirsana waa diidan yihiin wa aataa malaggii wuxuu u yimid alacmaa indhoolkii fii suuratihi suuraddiisiibuu ugu yimid iyo bidhaantiisii iyo wahayatihi qaabkiisi isagiioo indhoola malaggii oo indhoolaa yimid oan waxba haysan fa qaala malaggii wuxuu yidhi rajulun ana anugu rajulun nin baan aha miskiinun oo miskiin ah wabnu sabiilin safar inankiis baan aho musaafir baana ah labadaa shayba waxay keenayaan maskiinnimada iyo musaafirnimaduba in la isaacideeyo saacideeyo inqatacat waxaa iga go'day bii aniga alxibaalu xargihii fii safari safarkayga xibaalka maanta wuxuu ula jeedaa asbaabtii aan safarkaygan ku meelgaari lahaa ayaa iga go'ay falaa balaaqa wax ku meelgaarihii lii aniga ima sugnaan alyowma maantay ilaa billaahi ilaa bimucuunati illaahi ilaahay kaalmayntiisa maahane inuu alla ii kaalmeeyo uma bika adigu inaad ii kaalmaysid maahane asaluka waxaan wax kugu weydiisanayaa biladii ilaahigii dartiisa radda kuu soo celiya calayka dushaada basaraka araggaaga shaata neef ari ah kaasoo ataba taasoo ataballaqu aan ku meelgaara biha iyada fii safari safarkayga fa qaala indhoolkii wuxuu yidhi qad kuntu waxaan hadda ka hor ahaan jiray acmaa indhoole horta cilladiisii wuu qirta fa radda wuu ii soo celiyey allaahu alle ilaya xaggayga basari araggayga ilaahi baa araggaygii iyo wuxuu ii soo celiyey aragtidaydii fa khud qaado maa wax allaala wixii shi'ta aad doontid xoolahayga ka qaado wa dac isaga tag maa wax allaala wixii shi'ta aad doontid fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartee maa ajhaduka kugu dhibi maaya alyowma maantay bishayin shay shaygaasoo akhadtahu aad qaadatay lilaahi alla darti leanna markii hore malaggu ilahay darti wax ku weydiista wax ilaahay dartii aad igu weydiisato oo iga qaadatay kugu dhibi maayo caza ilaahay qaalibahayo wajalla weynaaye fa qaala malaggii wuxuu yidhi amsik hayso maalaka xoolahaaga fulayow libanu kuu dhoweyda kii geela haystay hadduu odhan lahaa geel aan toban neef ka qaado haysaa la odhan lahaa kii timoolka ahaa haddii uu odhan lahaa lo-daan hal neef ka qaado haysaa la odhan lahaa laakiin ayaan daraa haleeshay fa innama btuliitum waa la idin imtixaamay adiga iyo labadaadi saaxiib faqad radiya allaahu alla wuu kaa raali noqday canka xaggaaga oo muxuu ilaahay iga raali noqday lianna ilaahay baad ku shukriday nimcooyinku kuu galay qalbigaad ka shukrida carabkaad ka shukrido waa asaga ku haya allah ii soo celiyey gacantana waad ka shukrido adigaan wax bixinaya wa sakhida ilaahay wuu u carooday calaa saaxibayka labadaadii saaxiibna ilaahay cadhadiisaa ku dhacdo allah u carooday haadaakani xadiidun xadiid weeye saxiixun oo fiyow muttafaqun calayhi waana laysku waafaqo bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay alimaamu nawowi xadiidkan wuxuu leeyahy waxaa laga faa'iidaysanayaa dhowr qodob waxaa ka mid a ah, alrifqu cala aducafaa dadka ducafadaa in ooloo dhimriyo in loo turo in wax la siiyo in la xiriiriyo oo laga warqabo qaarkood waa tuugsanayaan oo masaajidda imaanayaan oo baahidooday sheeganayaan kuwo badanoo ka midana ah, ayagoo baahan oo naftu baahi uga baxayso baa laga yaabaa inay xataa ka xishoodaan inay ku yidhahan waree wax iitar ka warqab marka kan wax ku weydiisanaya iyo kaan wax ku weydiisanaya inoo baahan dadka ducafada ha laga warqabo laba xadiidku wuxuu inoo faameeyo in lagu maamuuso waxay dalbanayaan in la siiyo wartigidka ha laga bixiyo kuwa badan oo masaajidda ka istaagaad arkaysaa keliya baahidiisu meeluu doonayo in la gaarsiiyo gobollo dhowdhow baa laga yaabaa inuu codsado war halka hala i gaarsiiyo haddii la xaqiijiyo baahidiisu ay baahi dhaba noqoto ha la qaado ha laga bixiyo intii suurtagal ah wuxuu kaloo xadiidku ina tusinayaa dadka ducafada qalbigooda inaan la jabin qalbi jab inaan lagu ridin oo dhibaato loo geysan wuxuu xadiidku inoo faaideeyey ilaahay nimcooyinka iyo barwaaqooyinka uu kuu galay in laga sheekeeyo ninkaana waa ka sheekeeyey waxaan ahaan jiray indhoole ilaahay baa araggaygii ii soo celiyey marka barwaaqooyinka alla kuu galay wa amaa binicmati rabbika faxadid wuxuu cagsigeed cagsigeedina tusinayaa barwaaqooyinka ilaahay uu kuu galay inaad dafirtid inay tahay wax ceebaysan oo xun waxaan moodaa inaan ku xasuusto oo aad baras qabi jirtay oo aad faqiir ahaan jirtay adeer xoolahaan ab oday ka soo gaar weeyaan buu yidhi barwaaqooyinka ilaahay u galay buu inkira hawshaasi hawl aad u liidata weeye xadiidku wuxuu ina tusinayaa in wax la sadaqaysto oo wax lala baxayo fadliga ay leedahay weliba bil rabadaan baan ku jirnaayo gooni ahaan uu nebigu usii dhiirigeliyay sadaqadeeda sala allahu calayhi wasalama wuxuu xadiidku ina barayaa in la inaga reebo la inoo diidan yahay bakhaylnimada sababtu waxa weeye bakhaylnimadu waxay ku baraysaa been labadii nin baadna ku garan mid walba been buu sheegay war waxaad mooddaa inaan ku aqoon jiray oo faqiir ahaan jirtay oo waxa weeyaan madaxuu ku xiirraan jiray oo madaxuu eber ku ahayoo timihii kaa bideen waa inkira intaasna waxay wax u inkirahayaan yaan lo lagu weydiisan iyo geel bay labadaba u inkireen bakhaylnimadu marka waxay ku baraysaa been in la iska ilaaliyo weeye dhaqan xun weeyaane xadiidku wuxuu inoo faa'iidaynayaayoo kale ummadihii hore oo inaga horreeyey inay isdhexli jireen oo dhexal uu jiri jiray sida awgeed buu ninkii maal kalaa wuxuu yidhi waridtuka haada almaala kaabiran can kaabirin hadduusan dhexal jiri jirin marka ereygaa ma adeegsadeen hadduusan haddii kale waa lagu inkiri lahaa marka inay isdhexli jireen xadiidku waa ina tusinayaa wuxuu kaloo xadiidku inoo faa'iideynaya waan ka qaadanaynaa sifooyinka ilaahay tilmaamooyinkiisa ka mid a ah, waxaa ka mid ah alrida ilaahay inuu raalli noqdo raalli ahaanshaha ilaahayna keenna ma shabbahee waa mid asaga u cunama sida awgeed buu malaggan wuxuu ku yidhi faqad radia allaahu canka allah kaa raali noqday ilaahayna qur-aankiisa waa ku sheegay radia allaahu canhum waraduu canhu marka sifatu ridaa waa sifo sifooyinkiisa ka mid oo min sifaati alafcaal ah wax ilaahay raaligeliya markaad la timaadidna ilaahay wuu kaaga raali noqonaya sidoo kale sifooyinka ilaahay waxaa ka mid oo xadiidku ina tusinayo sakhid caro addoonkii caro ilaahay la yimaada wax uu ku mutaysanayo inuu ilaahay u caroonayo hadduusan alla iska cafiyo subxaana wa tacaala ilaahay caradiisa keefiyadiisana asagaa garanaya allah inaguma naqaan waxaa ka mid a sifooyinka ilaahay oo xadiidku ina tusinaya aliraada xadiidka awalkiisa waxaan ku soo qaadannay saddexdaa nin araada allaahu an yabtaliyahum ilaahay inuu imtixaamo ayuu doonay iraadada ilaahayna marka waa sifo sifooyinkiisa ka mid ah mana inkiraynaa ayadana xadiidku wuxuu ina tusinayaa ilaahay xoolo badan hadduu ku siiyo kama dhigna arrinkaasu ilaahay inuu ku jecel yahay ogow waxaa dhici karta in badan oo fuqara ah oo sabool ah oo aan wax ilaahay abuurtay oo xoolaha haysan boqolaal adiga kula mida iyo adigaba inay idinka fiican yihiin ilaahay agtiisana idinka dhow yihiin waadi wuxuu nebi moxamed ku tilmaamay oo geelu ninkaasu haystaa cara ilaahay baana ku dhacday waadi lo-owkan kalena haystaa cara ilaahay baa ku dhacday karatul amwaali marka ilaahay inuu xoolaha kuu badiyey ku tusin maysa ilaahay inuu ku jecel yahay sababtoo adduunyada ilaahay ruuxuu jecel yahay kuu nicib yahayba waa siiya laakiin iimaanka ruux ilaahay uu jecel yahay buu ku khaas yeelaa xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey oon ka qaadanaynaa caafimaad haddaad heshid ama adoo faqiir ahaa ilaahay faqriga uu kaa saaro walow xoolaha dad ha ku siiyan hadday doonaan ilaahay fadligiisa asaga inaad u tiirisi ilaahay baa araggii ii soo celiyey waa asaga ninkii ku haya indhoolka ahaa marka ashifaa caafimaadka ilaahay baa kusiiya wanaagta ilaahay baa i caafiyey dhakhtar hebel baa i caafiyey odhan mayse dhakhtarku waa laga yaabaa inuu ku daaweeyey waa sabab asbaabta ka mid ah ilaahina wax kugu soo dhiibay waad mahadsan iyo abaalmar waa kaa mudan yaha laakiin yaa caafimaadka daatiya wax u caafiya allah sida awgeed buu nebiyulahi ibraahim yir waidaa maridtu fa huwa yashfiin haddaan xanuunsada alla baa i caafinay dhakhtar umuusan leexin wuxuu xadiidku ina tusinayaa waan ka faa'iidaysanaynaa sidqiga oo runta ah karamka oo deeqsinimada ah labaduba inay yihiin sifooyinka wan wanaagsan ee xamiidada ah oo aad ku wanaagsan muhimna ay tahay qof walbo inaga inaga mida inuu raadiyo inuu ku tilmaanaado inaad runlow tahay deeqsina tahay maxaa ka soo horjeeda inaad beellowna tahay bakhiilna tahay labada hadday isugu kaa darmadaan gurigaagaa ba'aya xadiidku wuxuu inoo faa'iideynayaa oo aan ka qaadanaynaa ilaahay wuxuu barwaaqaaho kuu galay cid aan ilaahay ahayn haddaad u tiirisid arrinkaasuu wuxuu sababayaa barwaaqadaad haysatay ilaahay inuu kaa zuuliyo xoolaa ilaahay siiya ninkan geela lahaa caafimaadna ilaahay wuu siiyo barasi buu ka qaaday xoolihii odayaal buu u eexiyo u leexiyo wuxuu yidhi kaabiran can kaabiri arrimihii kalena waaba ka aamuso waa inkiray sabab waxay noqotay arrinkaasu ilaahay xoolihii inuu ka qaado barastiina uu ku soo celiyo marka ilaahay barwaaqa haduu inta kuu galay barwaaqooyinka ilaahay aad inkirtid oo aadan ka shugrin arrinkaasi waxay sabaysaa barwaaqooyinka ilahay inuu kaa zuuliyo culummada gobolkood baa xadiidkan waxay yidhahdeen talow mala suurtagalbaa in laga qaato filimaanta la jiro oo saxda ah oo aan khalad lahayn oo aan wax kala lahayn xadiidkaan ma laga faa'idaysan karaa sidee malagaani marka koobaad bani aadam buu iska soo dhig mar indhool buu iska dhigayaa mar baras buu isku ridayaa mar waxa weeyaan timuhu iska xirayaa allow xiir buu iska dhigayaa mar faqiiran waxaysan buu iska dhigahayaa in marka dadkan aflaamta jila haddii filimkan ay u jilayaan si wejhoo sax ah oo aan wax kale iyo khalad kale iyo barabagaando iyo dhibaatooyin kale aan xambaarsanayn xadiidkan ma laga faa'iidaysan karaa rag baa ishaare oo waa loo deliishan karaa waa loo deliishan karaa rag baa ishaaray qariibulxadiid lambar on waxaa weeye qadarani nnaasu ay tabaacaduu way iga fogaadeen cannii xaggayga wa karihuunii way igu karaahsadeen bisababihi xanuunkan sababkiisa lambar laba waxaa weeye ataballaqu bihaa ay abluqu aan ku gaaro bihaa waxaan kaa codsanayo almansila gurigii alladii kaasoo uriiddu aan doonayay lambar saddex annaaqatu alcusharaa alcusharaa macnaheedu waxaa weeye hiya alxaamilu waa hasha dhalaysa lambar afar waxaa weeye inqatacat biyaalxibaalu eyal asbaab weeyaan asbaabtii aan safarkaygan ku meel gaari lahaabaa iga gooday lambar shan waxaa weeye maa ajhaduka ay laa ashuqu kugu dhibi maayo calayka dushaada lambar lix waxaa weeye laa axmaduka ay laa axmaduka kugu ammaani maayo bitarki shayin shayka tegitaanki shaygaasoo taxtaaju aad u baahan tahay ilayhi xaggiis waxaan u malaynayaa maynaan soo marin ereygaas axmaduka laakiin xadiidka riwaayaadkii qayb ka mid ay ku soo arooreen maa ajhaduka alyowma bishayin akhadtahu lilaahi caza wajalla keliyaa xadiidka ku soo mara alqisaةu saadisatu qisada lixaad can abi hurayrata waxaa laga wariyay radia allaahu canhu qaala abu hurayra wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama baynamaa waqti rajulu nin yamshi uu soconaya biariiqin wado ninkaasi reer bani israa'iil buu ahaayo riwaayaadka axaadiista qayb ka mid ah caddaysay inuu reer bani israa'iil ahaa biariiqin wado dariiq waana la ta'niifiyaa waana la tadkiriyaa labada macnaba in mu'anas ay noqoto inay mudakar laga dhiga labadaba waa sax bidariiqin wado ishtadda waxaa ku darnaaday calayhi dushiisa alcadashu haraadkii iyo oonkii fawajada wuxuu helay bi'ran ceel ceelkuna waa dariiqo kale waa la ta'niifiyaa asagana waana la tadkiiriyaa oo waxaad odhan kartaa haadaa bi'run wa haadihi bi'run labadaba waa la isticmaali karaa fawajada wuxuu helay bi'ran ceel fanasala wuu galay fiihaa bi'riga dhexdiisa ayuu galay fa shariba biyihii ceelka ku jiray buu wax ka soo cabbay uma kharaja wuu soo baxay fa idaa waaba iyadoo kelbun ay yalhathu carabka laalaadinayo yaakulu asagoo cunaya aharaa carada min alcadashi min ajli alcadashi haraa darti fa qaala wuxuu yidhi alrajulu ninkii laqad balaqa waxaa soo gaaray haadaakan alkelba eyga min alcadashi haraadka xaggiisa waxaa ka soo gaaray midluladii kii wax la mid ah kaana ahaa qad balaqa mid i soo gaaray minii aniga oonkii hayay oo kale baa ninkaan eygaana haya fa nasala wuu galay albi'ra ceelkiibuu gadaal u galay haddana mar labaad buu gala macnaha fa mala'a wuu soo buuxiyey khufahu khufkiisii maa an biyo khufkiisiibuu biyo ka soo buuxiyey uma amsaka hiisa uu ka soo bixiyo haddana sii qoyay buu afka ku qaadaya oo qashinkan muxuu ninkaani afka u galgashanayaa muu iska ilaaliyo iska nasaho raxmad qalbigiisa ku jirta buu qashinkaa kabaha iyo qufkana la iloobay ayna ugu naxariisanaya xataa raqiya ilaa uu ka koray ka soo koray ceelkii raqiya sidaasaa afsaxa raqaana waa la odhan karaa fa saqaa wuu waraabiyey alkalba aygii riwaayaha waxay sheegaysaa xadiidka riwaayaadis ka mid ah eygii buu waraabiyey xataa arwaahu ilaa uu ka dharjiyey si toosa ilaa uu uga dhargadoo cokanaday aygii waxay kaloo riwaayaadka qaarkood sheegayaan sida riwaayada ibnu xibbaan oo kaleeto laba khuf baa laga yaabaa inuu qabay ee mid ka mid ah ayuu biyahan ku soo daray oo ku soo qaada fa nasaca axada khufayhi labadiisa khuf midkood ayuu siibay oo biyaha ku soo dhaamiyey riwaayada ibnu xibbaan baa caddaysay fa shakara allaahu ilaahay baa uga shukriyey lahu ar ninkaas ilaahay baa ku shukriyey wanaaggaa uu sameeyo eyga u sameeyey ilaahay baa ku shukriyey shukrinta ilaahay waxay wadatana waa tane fakafara ilaahay uuu dhaafa lahu ninkii dembigiisaa la dhaaf qaaluu waxay yidhaahdeen saxaabadu yaa rasuulallaahi rasuulkii allow inna lanaa annaga ma waxaa noo sugnaaday filbahaa'imi mayeeraanka iyo mahadashada dhexdooda ajran abaal xoolaha iyo waxyaalaha mayeeraanka geela ariga looda eyga dameeraha kuwaas waraabinta iyo dhaqaalaynta iyo daryeelidda aan daryeelaynaa ma abaal baan ka helaynaa o ajar baan ka helaynaa fa qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama fii kulli kabidin beer walba dhexdiisa waxaa ku sugnaaday radbatin ee qoyan ajrun abaal beer walba oo qoyan oo aad wax u tartay ajar iyo abaal baad ka helaysaa ama bahaayim ha noqdo ama ey ha noqdo ama insaan ha noqdo gaal ha noqdo muslim ha noqdo ruux saalixoo wanaagsan ha noqdo ruux xun ha noqdo wax kasta oosan ku neeflaahood caawisay oo aad wax u tartay oo wanaag u tartay ajar iyo abaal baad ka helaysa haddii qasadku kuu hagaago haadaakani xadiidun xadiid weeye saxiixun oo saxiix muttafaqun calayhi waa la isku waafaqo bukhaariya muslim baa isku waafaqay wa fii riwaayatin riwaayaad kalea waxay ahayd oo lilbukhaariyi u sugnaatay fashakara shakara allaahu ilaahay baa ku shukriyey lahu ninkii fa qafara ilaahay wuu u dhaafay lahu asaga faadkhalahu adkhalahu llaahu ilaahay baa wuxuu geliyey aljannata jannada ilaahay baa jannadiisa geliyey wa fii riwaayatin riwaayaad kalea waxay ahayd oo lahumaa bukhaari iyo muslim u sugnaatay baynamaa waqti kalbun ey yutiifu uu wareegayo birakiyatin ceel qad kaada xaalo uu sigay yaqtuluhu inuu dilo alcaashu haraad id wakhtigaasaa ra'at waxaa aragtay hu eygii baqiyun islaan zaaniyad ah oo min baqaayaa banii israa'iila reer bani israa'iil dumarkoodii sinaysan jiray ka mid a baqiyada waxaa loo isticmaalaa waa islaan zaaniyad ah weliba zinada ku dartay inay ku shaqaysato jirkeeda ka ganacsato oy lacag ka tabacdo fa nasacat islaantii way siibtay muuqahaa hufkeediibay siibtay fastaqat waraab ayay ugu dalabtay lahu asaga bihi eygii fasaqathu way waraabis faqufira waa loo dhaafay lahaa ayada bihi bisababihi eygaa ay waraabisay sababkiis wixii zine iyo faaxisho ay samaysay ilaahay baa ugu dhaafo ugu cafiyey xadiidkan culummada gobolkoodu waxay u deliishadaan jawaasu safari munfaridan adoo keligaaya inaad safri kartid ninkaanu baynamaa rajulun yamshi meel cidlaahu marayey axaadiista qayb ka mid a ah kusoo aroortay ardin falaat dhul bahgooya inuu marayey marka keligaa inaad safri kartid jawaaskeeda ayay culimmada gobol ka mida u deliishadeen haddii fitan aamin laga yahay iyo dhibaato culummada qaarkoodna waxay u deliishadaan eyga hanbadiisu inaysan najaas ahayn maadaabuu inta la soo qaaday kabti wax loogu soo qaaday oo la waraabiyey haddana kabti laga yaaba inay sii isticmaaleen qaar culimmada ka mida u daliishaday oo maalikiyada ka mid a ragga qaba xataa najaasatuley inaysan jirin najaasatulkalbi ma qabaan laakiin waa sharcu man qablana sharcigii inugu horrey weye dadkan waa reer bani israa'iil shareecadeennu laakiin eyga najaasadiisa aad bay u adkaysa xadiidku wuxuu ina tusinayaa oo ka faa'idaysanaynaa sadaqadu hadday tahay sadaqa sunno ah ee tii waajibka ahaydaan ahayn dadka gaaladaa xataa waa la siin karaa miskiin baahan baahanoo gaaloo meelaha iska fadhiyo curyaana hadduu gacanta kuu taagto waad caawin kartaa sabab xaggee laga faa'iidaysan haddiiba ey la waraabiye ajar laga helayo eyga waxaa ka karaamo badan qofka aadamaha ah walaqad karramnaa bani aadama bani aadamkaa ka karaamo badan marka bani aadamkiina waa gaal iyo muslimba ajar waa laga helaya laakiin hadday kuu simaan baahida meesha taallana aadan midkood inaad kafaysid maahna aadan wax u sima karin gaalkiiyo muslimka muslimkaad caawinaysaa oo hormarinaysaa markaa saasaad samaynaysa xadiidkani wuxuu inoo faa'iideeyey wixii xasanaad oo aad samayn kartid ha yaraysan ay la waraabiyaa janno lagu gala wax sayi-aadana ha yaraysanin iyo xumaato islaam baa bisad inta xirtay sababkeeda cadaab ku gashay nebiyullaahi aadam geed la yidhaahaa cunin oo uu cunay baa jannada ilaahay looga soo saara shaydaankana waxaa cadaabka ilaahay loogu waariyey ilaahay baa wuxuu yidhi u sujuud nebi aadan markaasuu yidhi u sujuudi maayo makaa yeelaya halkaa eray buu cadaab ku mutay weligiisa uusan ka baxayn oo lacnad ku mutay marka weligaa dembi ha yaraysan waxaa laga yaabaa macaasi iska yaraysanaysid inay noqoto midda adduunkaaga iyo aakhiradaadaba halaagi lahayd xasanaad iyo wanaag aad samayn kartidna ha liidin waxaa laga yaabaa wax yaroo iskaba liita adiga agtaadu aadan wax weyn u arkeenoo xasanaad ah inay sababto adduun iyo aakharaba inaad ku badbaadid walidaalika xadiidka abu hureyre nebigeenu wuxuu sheegay sala allahu caleyhi wasalam laqad ra'aytu rajulan yataqallabu fi ljannati waxaan arkay nin jannada ku dhex dabaalanaya oo barwaaqo iyo khayr ku haysta talow muxuu ku mutay qodax laan aan qodaxoo muslimiinta dhibi jirtayoo wadada bartankeeda ah ayuu ka zuuliyo yidhi dib muslimiinta u dhibi maysi ilaahina jannadu ku geeyaa sababkeeda ha liidinoo ha yaraysan marka wax xasanaad oo aad samayn karti alqisatu saabicatu qisada toddobaad can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama lam yatakallam ma hadlin filmahdi dharabta ilaa alaaatun saddex ruux maahane ilmuhu markuu dhasho meesha la saaro meeshaasaa dharab loo yaqaana mahdi loo yaqaanaa meeshaas ayadaa ilmo la saaray oo markaa dhashay kuma hadlin waxaan saddex ruux ka ahayn kow ciise bnu maryama ciisihii ina maryama aha isagoo markaa dhashay oo mahdigii iyo gogoshii uu ku dhashay la saaray markaa saaran ayuu hadla kan labaadii iyo wa saaxibu jurayjin jurayj saaxiibkiis jurayj saaxiibkii muxuu yahay waan arki doonaa wa kaana jurayjun jurayj wuxuu ahaa rajula nin caabidan oo caabud oo ilaahay caabuda rajula nin caabidan ee caabid ah fatakhada wuxuu samaystay sawmacatan buul fa kaana wuxuu ahaan jiray fiihaa dhexdeeda mid ku sugan xadiidkan abuu hurayra abuu hurayre rag badan baa ka wariyoo moxamed ibnu siriin uu ka mid yahay oo acraj uu ka mid yahay oo abu raafic uu ka mid yahay oo abusalama uu ka mid yahay bukhaari iyo muslim baana wariya waan arki doonaa axmed baa wariya waxaa abuu hurayre siduu u wariyoo kale u wariya cimraan ibnu xuseyn labadaas saxaabiba nebigay ka wariyaan riwaayaad kala duwan buu leeyaha hadda meeshaas wa kaana jurayjun rajulan caabidan nin caabiduu ahaa abu salama qaybta uu abuu hurayre ka wariyey baa waxay caddaynaysaa ninkaana horta reer bani israa'iil inuu ahaa kow inuu ahaan jiray nin taajir ah oo ganacsataa labo ganacsigiisu inuu laba marxaladood maahaa marra waa nusqaami jiray oo hoos u dhacbaa ku imaan jiray marna waa ka ribxi jiro waa ka faa'iidi jiray waagi dambuu isla hadloo wuxuu yidhi maa fii haadihi tijaarati khayrun ganacsigan maalina nusqaamayo hoos u dhacaya maalina cirka aadaya wax khayra kuma sugnaa la altamisu tijaaratan hiya khayrun minhu tijaaro iga khayr badan baa raadsanaya oan marra iga nusqaamin magaaladii buu isaga dhex baxay buul cidlaahu magaalada bannaankeeda ka dhistay marka meeshaasuu ku cidlaystoo joogi jiray raahib buu marka ahaa xaafid ibnu xajar wuxuu leeyahay waxaa ka muuqata inuu nebiyulaahi ciise ka dambeeyey nebi maxamedna ka horreeyey ninkaanu sababtoo ah rahbanada iyo sowmacdahaas in la galo lagu cibaadaysta aqoon darro nebi ciise gadaashiisay bilaabatay marka ninkaanu sidaasuu ahaayo waagi hore ganacsatadu ahaa ganacsatu ahaa fatakhada wuxuu samaystay sowmacatan buul ayuu samaystay fa kaana wuxuu ahaan jiray fiihaa dhexdeeda mid ku sugan fa atathu waxaa u timid hu ninkii ummuhu hooyadi xaafid ibnu xajar wuxuu leeyahy magaceeda maana dul istaagin wal walxaal huwa asaguna yusallii uu tukanayo fa qaalat waxay tidhi yaa jurayju jurayjow war jurayj fa wuxuu yidhi yaa rabbi rabbigaygiiyow ummii hooyada iyo wa salaadayda ilaahay ow labadaasaa isugu kee oo salaad baan ku jiraa hooyana waa ila hadlaysaa ilaahay ow keebaan doortaa hadda waxaa inoo qoran hooyadii baa u yeertay laakiin xadiidka cimraan ibnu xusein baa waxaa ku sugan hooyadii way u imaan jirta ninkaas meeshay kaga warqabi jirto uu ku jiro markaasay u yeeri jirte sawmacadduu luqunta inta kala soo baxa markuu surkiisa tusi jiro meeshaa kala hadli jiro asagii hooyadii halkaasay ka wada hadli jireen maalin maalmaha ka mid u timid asagoo salaad ku jira markaasay tihi warjurayjow suwa ka aamus mar labaad suwa ka aamus mar saddexaad bay ku celis wax jawaaba kamaysan helin mar kastoo juray jiraado wuxuu ku jawaabayaa ummi wa salaati hooyada iyo salaadayda keebaan doorta waa isugu keyimaadeen riwaayada kaloo aburaafic baa waxaydu axmed u wariyey maalin baa hooyadii u timid markaasay u dhawaaqda warjurayj ashrif calaya ukallimka ana ummuka jurayjow hooya iisoo fiiriyo madaxaaga iyo surka iisoo saar aan kula hadlo hooyadii ku dhashay baana umuusan jixin jixin isla xadiidka aburaafic waxay caddaysay wuxuu caddeeyey maalin buu u yimid maalin bay u timid asagoo tukanaya waa yeella way ahayd fa wadacat yaddaha calaa xaajibiha gacanteeda marka waxay dul saartay sunniyaheeda dusheeda markaasay dhawaaqaysaa le war war hooyadaabaana ayla hadal waa waayeel marka da oo indhihi aragtidooda xataa daciiftay oo gacanta xataa ku himirirsanaysa war hooyadaabaana ila hadal xadiidka cimraan wuxuu caddeeyey saddex maalmood bay u timid mar kastay maalin kastoy u timaadana saddex jeer bay u dhawaaqaysaa jurayjow hooyadaabaana hayla hadal aan kula hadlay ii soo bax mar walbeetana asna wuxuu ku jawaabayay ummii wa salaati ma salaadaydaan doortaa mise hooyaday baan la hadlaa kullu daalika miyuu sheekaysanayaayo asagaa isla hadlay wuxuu leey ummi wa salaatiyo erayadu caadi ugu dhawaaqaya mise naftu iska laha labada macnaba waa suurtagal inay diintoodii waa reer bani israa'iil ninkaanuye ay ku bannaanayd qofku salaada asagoo ku dhex jira inuu hadlo oo isla hadlo waa suurtagal waxaa kaloo suurtooda ummi wa salaatidan uu leeyahay inuu naf ahaantiisa isu leeyahay ee uusan carabka kaga hadlaynin shareecadeenna nebi maxamed lagu soo dejiyey qaybaheedii horeetaba salaada dhexdeeda waa lagu hadli jiray adoo salaadii lagu jiraa inta timaaddaa laga yaba inad kala warmaysaa ragcadood baa idhaaftay oo laguu sheego lyar labaa ku dhaaftay waagii dambeetaa la reebo xaafiduu cala salawaati wa salaati lwusdaa ay soo degtayoo xukumkii hore waa la nasakhay marka reer bani israa'iilla waa laga yaabaa salaadaha dhexdooda inay u bannaanayd inay ku hadlaan laakiin waxaa ishkaalo imaanaya haddayba u bannaanayd inay ku hadlaan muxuu hooyada ugu yeeri waahay taasaa ishkaal ku imaanaysa marka waxaa laga yaabaa inuu naf ahaan isula hadlayey warjuraysow fa aqbala wuu soo qaabilay wuu qaabilay calaa salaatihi salaadiisa falamaa kaana markuu ahaday min alqadi berri atathu way u timid walxaal huwa asaguna yusallii uu tukanayo fa qaalat waxay tihi yaa jurayju jurayjow fa qaala wuxuu yidhi ay rabbi rabbigaygiiyow ummii wa salaatii hooyadaiyo salaadaydii baa isugu kee yimid keebaan doortaa fa aqbala wuu qaabilay calaa salaatihi salaadiisii fa qaalat waxay tihi riwaayada bukhaari baa waxay caddaysay fa abaa an yujiibaha wax kastoy ku soo noqnoqoto asna waa diida marra inuu u jawaabo hooya ku yidhaahdo fa qaalat waxay tidhi allaahumaa allahayow laa tumidhu haadilinhu jurayj xataa yandura ilaa uu eego ilaa wujuuhi lmuumisaati islaamaha dhilooyinka ah wejiyaashooda ilaa uu arko ilaahayow hadili riwaayada acraj baa waxay ahayd maalinkii labaad markay u timid bay waxay tii maandhow wejigaaga hal mara itus aan kula hadlee markaasuu diida markuu diiday bay ku xanaaqda marka way xanaaqday riwaayada cimraan xadiista cimraan baa sidaa caddeeyey faqadibat markaasay habaartay ilaah wuu zinaysta may ku habaarin waxay tidhi ilaa aad islaamaha zinaysta indhaha saartidooda aragtid ilaahay kuma dilo fatadaakara waxay isu sheeg sheegeen banuu israa'iila reer bani israa'iil jurayjan jurayj iyo wa cibaadatahu cibaadadiisa reer bani isra'iil baa waxay yidhaahdeen niman fitmo badan bay ahaayeen dad xunxun baa ku jiray dad wanaagsanna waa lahaayeen war ninkan oo magaalada ka dhex baxay oo ilaahay iska caabudahayo aan ummadan ka lahayn oo waxa weeyaan naftiisa iyo ilaahay isku xihay ninkaa ka warama waa la iswedweydiye waa la isu sheegsheega wa kaanat imra'atun qof dumara waxay ahayd baqiyun mid zaaniyad ah yutamaalu tusaalaha loo soo qaadan jiray bixusnihaa wanaaggeeda waxay isku darsatay dhaqanxumooo zina ah iyo qurux gabar kastooo la yidhaahdo waa qurux badantahy in ayadoo loogu soo tusaalo heblasee ka taha la quruxdeeda aad bay u badnay zaaniyadna waata qoftaa dumarkaa jiri jirtay fa waxay tidhi in shi'tum haddaad doontaan reer bani israa'iilow la aftinannahu wallaahi anaa fitnaynay ti waxba soomcaddu ku jira iyo qolkuu ku cibaadaysanaya sanada kharibi intaan u tago oo fitneeyo baan soomacadda ka soo saaraya diintiisa ka fitnaynaya ee ma ii ogolaanaysaan riwaayo kalaa waxay ahayd qaaluu waxay yidhaheen qad shi'naa waan doonna fasax baad qabtaa waa ku fasaxnay saasaa la isku waafaqay ninkaa maskiinka ahoo diintiisa la cararayo meeshaa buulka cidlada ka dhistay in loo qoonsado riwaayaadka qaar baa marka waxay sheegayaan inay inta u tagtay bay waxay ku tiri wejigaaga mar keliya ma i tusin kartaa si aan kuu fiiriyo markaasuu mar walba waa diidaa indhuhu ka laabtaa waxa weeyaan wuu ka cudur daartaa waa isu diidda marka fatacaradat lahu way isu bandhigtay falam yaltafit muusan milicsan ilayha ayada hal mara muusan milicsan xaafid ibnu xajar wuxuu leeyahy qoftaa dumarkeeda magaceeda maana dul istaagin laakiin riwaayaadka qaar baa waxay caddeeyeen sida riwaayada cimraan oo kaleeto boqorkii magaaladaa haystay baa gabadhaa dhalay gabarh marka boqor uu dhalay gabdhaha magaalada joogtana ugu qurux badan reer bani israiil gabdhahooda xagga xaggana zaaniyadu aafo badan ayay ahayd wadaadkiibay cidlo inta uga timid baytaniyahu iga zinayso falam yaltafit inuu la hadla xataa iska dhaafo ma milicsan ilayha xaggeeda fa atat u timid oo isu dhiibtay raaciya nin xoolo jir ah kaasoo kaana ahaa ya mid u soo duma ilaa sawmacatihi jurayj buulkiisa iyo qolka uu degan yahay hoostiisa ayuu xoolo ku xaraysan jiray maalinkiina xoolahaasu soo foofin jiray hameenkiina meeshaasu kusoo xaraysan jiray ninkiibay la xirata marka wadaadkan miskiinka ho meesha ku jira maxaan kufala yaabay tiri ninkan dan gooniya kama lehe waxay rabtaa inay hadhow been sheegto oy tiraahdo waxaa iga zinaystay jureej ninkaana inay u ceeb qarisay rabtaa markay si kale kaga quusatay sumcadiisa inay xumayso unbay rabtaa fa amkanat way isu dhiibtay huu xoolo jirkay min nafsihaa nafteeday u dhiibtay fa waqaca wuu ku dhacay calayhaa dushooda wuu ka zinaystay fa xamalat way uuraysatay marka uur bay qaada falammaa waladat markay dhashay qaalat waxay tihi huwa wiilka ilmahan dhalay min jurayjin sheekh jurayj baa iga dhalay tiri ninkii sheekh ahaa oo meesha ku cibaadaysan jiray oo wadaad baan aha idin oran jiray ninkii baan ilmahan u haya meher xalaalana kuma dhalan waa garac sidaasay ku tiri marka fa jaa-uu way u yimaadeen bihi jurayjkii ah, faatowhu way u yimaadeen dheh fastanzaluuhu soo deg bay yihahdeen waryaha ka soo bax meesha ka soo deg meeshaad ku jirtid wahadamuu way burburiyeen sawmacatahu buulkiisiina waa ka dumiyeen wa jacaluu waxay bilaabeen yadribuunahu inay garaacayaan oo tumayaan oo la garaacayo weliba boqorkii baa wuxuu yidhi ii keena markii loo keenayba wuxuu waryaha ha in baa tahaybi diintaa dadka ku dhagraysaabi sheekh baan ahay meel baan ku cibaadaysanayaa baan kugu ogeyne ma intii diintooda aad sheeganaysaad gabdhaha ku uurays khaain baata riwaayaadka qaar baa waxay sheegaan labada gacmood iyo luquntaa inta la isugu xiray ayadiina la soo mariyey labada gacmood iyo luquntana la isku xiro oo la isku xiriiriyey baa magaalada dhexdeeda lagu wareejiyay labadooda la ulaynayo dhaqankooduna wuxuu ahaa dadkaas qofkii zinaysta in la dilo marka dil baa usoo baxay jurayj dhaqankoodu sidaasuu ahaa sawmacaddina waa ka dumiyeen fa qaala wuxuu yidhi maa shaanukum wararinkiinu muxuu yaha wax wara ma hayo lanna waxba mu galabsan waa la yaaban yahy dadkan gurigiisii ku bilaabay duminta oo asagii garaacaya oo horarka buu la yaaban yahy war maa shaanukum war arrinkiinu muxuu aad rabtaan qaaluu waxay yidhahdeen zanayta waad ka zinaysatay bi haadihi tan albaqiyi ee zaaniyadda ah fa waladat way kuu dhashay minkaadi ilmana waa kuu dhashay bal waxaa cajiib ah ayadii baa zaaniyada oo magaalada dhex joogto ku haysa waan fidnaynahaya ayadii maysan aadsana miskiinkii bay soo aadeen marka horeba ka bilaabeen waa yaaba marka ninkii marka qaala wuxuu yidhi ayna sabiyu ilmahay dhashay mee qaaluu waxay yidhaahdeen fa jaa-uu way la yimaadeen bihi asagii fa qaala wuxuu yidhi dacuunii iga taga xataa usalliya an tukade aan tukada idaaye riwaayaadka qaar baa waxay sheegayaan fa qaama wa tawada' wuu istaagay oo wuu weysaystay wuu tukaday ilaahina waa baryay iyo alla bari intaasuu isku dara marka xataa usaliya saan u tukada fa wuu tukaday maaqa ragcadood buu tukaday riwaayad baa caddayso ragcatayni laba ragcadood ayay tukadeen ayuu tukaday falama insarafa markuu salaaddii ka baxay ataa wuxuu u yimid assabiya inankii yaraa fa wuxuu ka turqay fii batnihi caloosha calooshuu wax ka geliyey wa qaala wuxuu yidhi yaa ghulaamu war yaa cunugow man ruuxeba abuuka aabbaha ayaa ku dhalay buy adiga ilma caawo dhashay oo haddeer sariirta la dhex geliyey oo dhalada ku dhex jira haddaa inta u tagta tirooriya magacaa ina ayaata ummaddu way kula yaabi lahaayeen ruux waalan baa lagu arki lahaa marka inankaas yar buu intuu tagay waryaa aabbaha waayo qaala cunugii wuxuu yidhi fulaanun hebel baa i dhalay abii aabbahay fulaanun waa hebel weeye ninkii dhalay buu magaciisa sheega wasfigiisa iyo tilmaantiisana wuxuu sheegay wuu sheegay wuxuu arraaci ee xoolo jirka ahaa ninkaasaa i dhalay buu halkaah inoogu jooga wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina muxamedin waaaalih